الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام ابن الوردي رحمه الله اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل iطarix tuur addunyaa adduunyada fa min caadatihaa caadadeeda waxaa ka mid ah takfidu lcaali qofka koreeyana hoos bay u dhigtaa wa tucli waxay kor u qaadaa man safala qofka hooseeyana ciishatu zaahidi qofka zaahidka adduunka ku ah noloshiisu fii taxsiilihaa adduunyada xasilinteediiyo heriddeedana uu ku noolaado ciishatuljaahidi kii ku dadaalaya noloshiisoo kale weeye bal haadaa jaahidkan yaa adalu ka dullisan oo ka dhib badan raadinta adduunyada halkan musanifka wuxuu ka hadlayaa adduunyada iyo xaqiiqadeeda iyo inay tahay in aan wax weyn laga dhigin oo qofkana uu qalbigiisa ka tuuro macnaheedu maaha dunyada in laga dhex baxo oon la camirin oon loo shaqaysanin nusuustii kale iyo adiladii kale ee qur-aanka iyo sunnada ahayd iyo camalu salafu saalix bay ka hor imaan haddaan saa dhahno waad og tahay athriyaau saxaaba wa akhniyaau saxaaba iyo xoolaha iyo tijaarada iyo ahamiyada shareecadu ay siisay waxaa laga hadlayaa adduunyada qiimaheeda ogow qadarka ay mudan tahayna ha dhaafinin daarulmamar inay tahay oona daarulmaqar aynan ahaynna ogow meel la mari oo laga gudbay inay tahay xaqiiqadeena ilaahay uu tilmaamay uu yihi inama alxayaatu اdunyaa lacibun walahwun waziina watafaakhuru baynakum watakaathurun fi اlamwaali wاlawlaad waa wax yar oo uun adduunyadu intii uun lagu dhex joogo maalmo yar laga tegi doono sida cayaalka intay cayaaraan ciyaartooda kadib markay daalaanna iyagoo waxbaba gacan ku haynin guryahooda ku laabanayo marka waa mataacu lghuruur qofkii moodaa inay iyadu qaayo tahay oo iyadu ay tahay in qalbiga iyo qaalabkaba laiskugu geeyo naf iyo nafiis lagu bixiyo wixii loo abuuray qofkana uu ku iloobo qofkaa waa qof meel cidlaa taagan kadana ku sugan laakiin qofkii adduunyadiisa qadarkay leedahay siiya wasiila ila alaakhira wadda u aakhira ku gaarana ka dhigta ku kaaftooma qofkaasi waxa weeyaan waa ammaanan yahay ma cayna marka iطraxi dunyaa adduunyada tuur oo qalbiga yan kaa degin weeye fa min caadatiha waxaa ka mid a takfidu alcaali qof sarreeya ayaa hoos u dhigaysaa qof qiimo leh ilaah agtiisa ku leh ehlu ehlulkhayra ehlulfadlia ehlulcilmia waxaad arkaysaa adduunyadii aada iyo aad iskaga duruufaysan waxay kor u qaadaysaa wa tuclii man safal qof hooseeyana hoos bay udhigay qof hooseeyana kor bay u qaadaysaa oo dhaqaalihii iyo xoolihii iyo maalkii iyo milkigii iyo boqortooyadii madax marka adduunyada waa sidaas oo min caadaatiha waxaa kamid a ah takfidu lcaali qofkii caaliga ay sarreeyey hoos bay udhigi wa tuclii man safal qofkii hooseeyana kor bay u qaadaysaa shaacir baa wuxuu leeyahay catabtu cala addunyaa bitaqdiimi jaahilin <clears throat> wa taakhiiri dii cilmin faqaalat khudi ilcudra adduunyadii baan canaanto waxaan idhi maxaa kugu wacan aa qofka jaahilkana kor ugu qaado qofka cilmigu saaxiibkana aad u dibdhigto maxaa kugu wacan sababtu maxay tahay waan ku canaantayoo faqaalat khudi ilcudra cudurdaar qaado sabeen baa kugu xidhan banuljahli sababtu waxaa weeyay tiri bnu اljahli lidaaka rafactuhum wa ahlu اtuqى abnaau darati اlأkhraa dadkaas banuljahliga ee aqoonta aqoonta aan lahayn aniga waxbarasho iyo diin iyo waxba aan baranin abnaayi waa caruurtaydi lidaa saa darteed baan rafactuhum u kor yeelay qofkaan alle iyo kitaab iyo diin midnaba aan dhegaysanin oo maqaloon qaadanin <clears throat> waa caruurtayda oo reera dunyaa la dhahaa abnaau dunyaa ba la dhahaa sida cali buu dhihi jiray fa fakunu lahu banuun lahu abnaa adduunyada iyo aakharada mid walba awlaad bay leeyihiin caruur bay leeyihiin fakunuu min abnaai dunya fakunuu min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai dunya addunyada caruurteeda ha noqonine caruurta aakhira noqda marka banu ljahli abnaai lidaka rafactuhum wa ahlu tuqaa kuwa taqwada u saaxiibka ah cilmiga fiirihi lagu sheegayo waa midka taqwada iyo alla ka cabsiga iyo istiraad almustaqiim iyo jidka wanaagsan qofka ku hanuunsan ee alla iyo rasuul garanaya ee ku toosan weeye wa ahlu tuqaa dadka ahlu tuqaadan abnaau daratii daratihi lukhraa waa caruurtii midda layla qabo midda yani aniga darada waxaa la yihahda islaanta labada haweenka lasa qaba daraad la dhahaa marka midda aniga iga soo horjeeda ee aakhara ah weeye ahlu tuquu sidaasaan marka aanan dan weyn oga sii galaynin marka waxaa laga hadlaya waa sida aqlabka ah laakiin ma aha macnaheedu qof kastoo oo ahlulcilmi ama ahlutaqaa inu adduunya uunan gacan ku haynin ma aha bilcagsi in badan bay xoolo iyo dhaqaalo waxaa diinta lagu wadayba dhaqaalon bay ahayd kitaabka alla lagu kor yeelay sunada nabig lagu koryeelay hadday mualafat lquluub noqoto iyo haddii ay noqoto binaau lmasaajid iyo hadday noqoto mashaariicda khayriga ee faraha badan ee mar walbaba dhaqaalaha u baahan iyo jihaadka fi sabiili illaahi maalka ayaa muhim ka ah oo xubin muhima ayuu ka yahay waa tiirka tiir udubdhexaadka ayay ka tahay wabilcagsi mid faqiir faqiirahoo mid waxa jaahilahoon aqoon iyo diinna lahayn taqwiya alla kacabsina aan lahayn bal kaafirba ah ama munaafiq ah ama diinlaawo ah, ama wax faasiq ah oo aan adduunyana gacan ku haynin aakhirana hoogayna waad arki oo labadaba waxba gacan ku haynin alimaamu xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaa laga sheegaa isagoo qaadulqudaad ah oo madaxay u saaran tahay koofigii qudaada iyo heybadii iyo labiskii qudaada oo maxkamadda u socda yaa waxaa ka hor imaaday nin yahuudi ah oo faqiir ahoo aada iyo aada u bahdilan duruuf xunna ka muuqato markaasuu hadal ku tuura wuxuu yihi ibnu xajarow kitaabkii diintiina iyo nebigiina wuxuu sheegay addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir adduunyadu waa qofka mu'minka sijnigiisa xabiskiisa iyo gaalka jannadiisii waa kanoo adiguna barwaaqadana kaa muuqato iyo haybadan anigana indhaxumadan iyo rafaadkan iyo ruuftan aga muuqatee awa waxa aad sheegayseen si badiiho ahood iska deg deg ah oo uuna wax badanba kusii bixinin oo tusaysa rujxaanu caqlihi wa xikmatihi ayuu ugu jawaabo wuxuu yidhi aniga adiga horta wuxuu yidhi hadda sidaad ku sugan tahay aakhara haddii lagu fiiriyo aakhara haddii lagu fiiriyo janaad ku jirtaa buu yidhi waxaa ku sugayaa cadaab iyo naara hadda sida ku dhimato toobad keenin haddii lagu fiiriyo adduunyada janaad ku suganta waa ka dabeel baa ku maraysa wax kuleel iyo cadaab oo naara ku haysata male duruufta sheegaysa markii loo fiiriyo aakharo barwaaqa wax ku jiraad lamid tahay oo janno ku jira aniguna sidan hadda aan ahay markii janno iyo wanaag ilaahay u nasiyoon janno galo wax sijni iyo xabis ku jiray baan la mid ahay buu yidhi markaasuu ninkii masaas ahaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuullah bu yiri waaba ashaatayba janno saanan u waayin oo sidan iyo janno la-aan ayna iskugu kay darmanin waaba ashaatay tawxiidku qabsadayba marka waxaa weeyaan waa islaamay ciishatu zaahidi qofka zaahidka ah azaahid fi dunya baa la yihahda can dunya ma adii dhan ka dhexbax ma aha adduunyada inaad ku zaahido adoo qani oo xoola laha zaahid lagugu magacaabi karaa hadday salaadna aynan kaa kaa reebin oon kaa dayicin maalkaadi iyo dhaqaalahaadi zakena ayna kaa reebin xajna una kaa reebin silaturaximna una kaa reebin khayr iyo dikri iyo cibaadana una kaa mancinin dalika fadlullahi yutii man yashaa buu nabigu yihi alayh salaam saasuu usoo daliishay saxaabadii duhuur markay ka sheegteen dadkii maalqabeenkaha oo uu nabigu yidhi tasbiixdii taxmiidi taxmiidii takbiirtii idinka oy dheheen waynana qaateen acmaashii maaligaheedna iyo cibaadadii maaligaheedna waynaga hormareen yaa wuxuu yidhi dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa waa fadli ilaahay qofku rabu ilahay siiya kaas waa zaahidba waa zaahid qof aan adduunyadiiba ku mashquulin oo aakharadii uun wax walbaba ka hormarinayo adduunyadiisina gaara u shaqaysanayo oonan kaga mashquulin aakharo kaa weeyaan marka ciishatu zaahidi ka zaahiday fii taxsiiliha adduunyada xasilinteeda iyo hiritaankeeda iyo jamcinteeda qofka maaragtay ka zaahiday ciishatuljaahidi unbuu lamid yahay ka juhdiga iyo dadaalka ku bixi noloshiisa kan waa ordaya waa jihadinaya wax badan ku bixinaya cibaadadii buu kaga tagaya wamaca daalika kii aan adduunyada qiimahaas gaadhsiinin iyo asag waa isku nolol kan waxbuu cuni kana waxbuu cuni kan wuu saaxan kan wuu saaxan kan dharbuu kana dharbuu qabaa bal haadaa midkan jaahidka ah ee dadaalka badan iyo waktiga badan ku bixiyey oo qiimo ayna lahayn adduunyada ku bixiyey yaa adal ka dulli badan midkaa asaga ee zaahidka ah oo xataa xoolihiisii baa laga xarimayaa isagoo wax badan ku bixiyey kama saaxdo kama nasto kama cibaadaysto kama maaragtay noolaado xataa noloshiisa kama muuqato marka huwa adal isaga ka dulli badan oo ka xaqiran ayib <clears throat> marka addunyaa waxaa weeyaan tara adunya liman hiya fi yadayhi cadaaban kulamaa kahurat ladayhi mar allaala markay ku badataba adduunyadu qofka walbahaar iyo kurbe iyo cadaab bay ku noqonaysaa qofkii dee ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyey inuu iimaan iyo islaamnimo iyo taqwo iyo wanaag qaatayoo adduunyada garanaya muu yiri oo dhankii wanaagga u isticmaalay ah, addunyada marka dhanka wanaagga loo isticmaalo maxaa ka fiican maxaa ka macaan markaasay dhadhanaysaa dhadhan yeelanaysaa markii khayrka loo isticmaalo laakiin markii aan khayr loo isticmaalin walbahaar iyo dhib iyo dulli un weeyaan kam jahuulin badanaa mid jahuulah jaahilnimo badana ah yacni aqoon diineed aan lahayn oon diinta dan ka lahayn badana wa huwa ama muthrin haddana ah qof thari ah oo dhaqaalo badan muthrin ay thari dhaqaalo badan oo qani ah mukthirun xoolo badan wa xakiimin wa kam xakiimin badana mid xikmad badanoo maata dhintay minhaa adduunyada xaggeedii bilcilal cilal la dhintay cilooyin iyo xanuuno iyo jirooyin iyo duruuf iyo la dhintay badanaa marka kam jahuulin wahuwa muthrin badana midka isagoo mukir muthri oo xoolo badan haddana mukthiruu sii badsanaya oo xoolo badan iyo dhaqaalo badan kusii fadhiya wa xakiimin badana maata dhintay minha adduunyada xaggeeda bilcilal la dhintay cilal yani cilalooyin iyo xanuuno iyo wax la dhintay oo tabar baan hayni badana <clears throat> marka micyaarku ma aha dhaqaale iyo xoolo badni adduunyaduye cibaado iyo daaco iyo alla agtiisa qofkii ku dhow unbaa ina akramakum cinda allahi atqaakum kaas ayaa ilah agtiisa karaama ku adduunyadana waa iska zaali zaail faaini ah faani oo laga tegi doono weeyaan oo aan macno lahayn kam fatruka tag buu ku leeyahay fatruki lxiilata kam shujaacin kan badanaa shujaacin mid geesi ah oon lam yanal gaarin minha adduunyadii almuna idadiiladiisi iyo wuxuu raadinaya aan gaarin badana wa jabaanin wa kam jabaanin mid fulaya badana oo naala gaaray ghaayaati alamal idadiilada iyo waxaa la hiigsanaya wixii ugu dambeeyey xoole iyo dhaqaale iyo maalaha gaare badana ah buu leeyahy marka arrintu waxa weeyaan waa qadarka ilahay bay ku socotaa shujaac geesia oo meeshuu rabay aan gaarin iyo furay meeshii oo maaratay amalkaha iyo didaha gaari badana ah. marka waa naxnu qasamna maciishatahum fi lxayaati dunya ilahay waa qaybiyey kam shujaacin badana aan namyan gaari minha addunyada almuna idajiradiisii wajabaanin badana naala gaaray haayaati alamal amalka iyo wuxuu raadinayay haayadeedii gaari badana ah buu leeyahy fatruki lxiilata ka tag xiilad fiiha adduunyada gudaheeda adduunyada taxayul iyo xeelaxeeladaysiga faraha badan iska dhaaf inaad dhaqaala hesho un um, aada wax walba ku bixiso ood xikmad iyo xeelad oo dhan iskugu geyso xaggaa ka mar xaggaa ka mar xaggaa ka mar dhankaa uga dhig dhinaca ka deg watayid isdeji tamahal a adduunyada wax intaas laisku feeri jabiya ma ahee isdeji tamahal itaid waxaa weeye macnaheedu itaid ay tamahal a isdeji oo si tartiib ah oo rifqi iyo dhimrin ah kula soco adduunyada ku maamul inama alxiilatu xiiladdu waxaa weeye wanaagsan ee loo baahan yahay fii tarki alxiyal in xeela xeeladaha laga tago ayay xeelada saxdaa ku jirtaa buu kuleeyahy macnaha waxaa weeyaan adduunyadan saaad u hesho inaad xeeladaysato maaha marka xaaraanta mararka qaar aad u gambiso xaaraantii inaad ka xeeladaysato oo aad si aada wax ku hesho darteed aad waad arkaysaa xiyalku way fara badan yihiin xiyalku way fara badan yihiin waa qofka inuu maaratay dhaqaalo uu helo inuu qishi kula imaado inuu wax badeecadii maaratay qofka uu watay uu been ugu sheego inuu ka hortago inuu waxyaalahaas dhan oo xiyalka faraha badan inuu isticmaalo suu dhaqaalo un u helo un xoolo inuu helo qaarkood ba su-aalo waxay ku weydiinayaan ay rabaan inaad ugu jawaabto siday rabaan siday rabaan bu u xeeladaysan oo raba in lagu jawaabo xeeladaysiso xoolahan xaaraannimadeeda shakiba kaama gelin haa xadiidu nucmaan binu bashiir alxalaalu nabiga alay slam wuxuu yiri alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahumaa umuura mushtabahaat xalaasha cad adoo heli kara wax mushtabahaadahoo laiskuba haysto oo aan ku kala cadeen ha dhex gelin wاlithmu maa xaaka fi sadrika wakarihta an yaطalica annaasu calayka wain aftaaka annaas wa aftowk wixii qalbigaada aan ku xasilin ee dadka kala gagabato eed ka fofogaato oo aad iska ilaaliso dadka inay kugu arkaan walow dadka qaar ha ku dhahaan war waa saxsan tahay nin tahay shaqaysa ha ku dhahaane xaaraamtaas weeyaan iska ilaali xeeladaysiga xeelada saxda waxaa weeyaan inaad wax allaala wixii xeelad ahoo xaaraan ku gaarsiin leed aad banaan ka marto hayar xiila saxiixa xeelada wanaagsan oo qofka caqligale uu janno ku gelayo inaad xeeladaysato janno ku geli leed oo suu rabbi kaaga raadli noqon laha aad xeeladaysato taasaa la rabaa mooyeene saad dembi ugu dhici laheed ood xumaan ugu dhici laheed saad xoola u hesho inaad u xeeladaysato ma aha marka xiyirku si ahaanba waa la mamnuuc weeyaan shareecadu waana la caayay aad ba loo caayay xataa maaragtay eh, masaaisha farciga ee fiqiga ehe laga yaabo daahirkeeda qofku inuu asiibay hadduuba xeelad iyo usoo maro ayay culummadu xataa qaarkood diidan yihiin culamaa alxanafiya aada ugu badan xataa imaamu albukhaari raximah llah fi saxiixihi wuxuu leeyahay kitaab la kitaab lxiyal kitaab lxiyal oo markuu xadiis soo arooriyo xadiis kasta tacliiqinaya waxay ka qabaan madhab alxanafiya asxaabu ra'yi buu ku magacaabaya ama eh, bacdunaas buu ku magacaabaya ayuu deena tacliiqin oo ka hadlaya u leeyahay wax xeeladaysi weye mana banaana marka fatruki lxiilata xeeladaysi ka tag fiiha adduunyada u xeeladaysato wax cad un kala macaamil adduunyadu inaad uxeeladaysato ood indhahas ku qabato mararka qaar shayga xaaraantaha culimada haweydiina waa intaasoo ku dhahaan waa xaaraane waa intaasoo xaaraan way ku dhahaane indhaha ka laabo qaarkood ay dhahaan waa ka cibaadaysanoo waan ka xajinoo waan sadaqaysanoo halkaasaa laigu dhaafi iyo qaarkood kudhahayaan inuu dembigii uu galay iyo xoolii xaaraantaha ay ku xalaaloobi in la sadaqaysto oo laga xajiyo oo halkaas in masaajid wax lagu darsadoo xalaal waxaas kuma noqonayso in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilahay waa alla ayiba oo wanaagsan oo ayiba fi sifaatihi fi datihi subxaanah laa yaqbalu ma aqbalu ilaa ayiba xalaal waxaanina ma aqbala subxaana wa tacaala fatruk ilxiilata fiiha wataid taid macnaha waxaa weeyaan rifqi iyo deganaan adduunyada ku feeri iska hubso inama alxiilatu xiilada saxda fii tarki alxiyal bay ku jirtaa xeeladaa u ka tagto ayu kafin sacab alla sacabkii iyo gacan alla gacantii lam tufid aan bixinin mimaa wixii tufad la siiyey fa ramaaha allaahu allaha ku gano minhu xaggiisa bishalal xaggiisa alla xaggiisa haga gano bishalal angeeg habaar buu sheekhi kula dulkacay kula dul fadhiistay dadka xoolaha intuu ilaahay siiyey aan waddadii saxdeed marinin oon dadka ka maaratay kaalmaynin kay ayu kafin sacaba la sacabkii lam tufid ay lam tucdi aan cadiye iyo siisma aan bixinin mima tufad ee mima tucdaa wixii la siiyey mima ucdaa wixii la siiyey ee dhaqaalaha ilaahay u siiyey qofkaan bixinin zakada ka bixinin silatu raximka ka xiriirinin wixii xuquuq ahoo maali ha ka bixinin faramaha allah ilaahay ha gano habaar weeye minuu xaggiisa alle bishalal shalal ku gano qofka gacanta ba angagto gacmaha ilahay ha angajiyo gacmaha halaagooyo hebel waxaa la dhaha waa bakhayl gaan gacanta alla gooyey wey hebel waa bakhayl gacmaha alla gooyey wey gacmaha alla gooyey saasay dhahay gacanta wax laga bixiyaaye oo kii sadaqaystay waxaa la yidhi warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akfaha xataa laa taclama xataa laa taclam shimaaluhu maa tunfiqu yamiina maa tunfiqu yamiinuhu midkii wax bixinayso bidixdii ma garanayso kaa waa la ammaano janna uu ku galay oo hooska ilahay buu harsaday kii ku dhagayna waxaa la yidhi faramaaha allahu minhu bishalal ah gacantiisa allah angejiyo waxay ka dhigan tahay habaarkan ninka xoolaha intuu ilaahay bixin waayo dee malaaigti waad ogtahay xadiidkii nabiga alayh salaam uu yiri <coughs> subax walba <coughs> oo waaga uu beriyo mmaa min yowmin yusbixu lcibaad ilaa wa malakaani yanzilaan laba malag baa soodg soo degaaya midkood wuxuu leeyahy allahuma acdi munfiqan khalafa ilaa qofkii wax bixiya waxaad siisaa bedel khayr qabasii aakhri adduunba wa kii kale wuxuu leeya allahuma acdi mumsikan talafa ilaah kii maarata ku dhegayna xoolaha ka halaago inkaar ku rido yani xoola xoola la-aan bay ka dhigantay de qofka xoolihiisa aan intifaacsanin u haystaa lakin intifacsanin so xoola lain bay ka dhigantay ama waa laga halaagiba dayib ninkii abras iyo aqrac malagii intuu u tagay iskaga dhigay qof iyagoo maarata marka hore intuu ayagoo sakaraad ahoo aqrac deena intuu ilahay u beriye caafimaadeeno xoolaha dan ilahay u beriye xoolaha heleeno waagi dambe ugu imaadayo isagoo wax baras ku dhacay oo kale ah marka uu yiri waxay siiya maskiin baan ahay waddadii baa e, jidgooy jidkii baa iga iga xirmay oo dhaqaalan la ahay halkay diideen oo dheheen waa xuquuqu kathiir war markuu yirina warithna kaabiran can kaabir waa kagu jawaabeen xoolahan aaba kasoo gaad weeyaane shalay baad faqiir aheed waxaad sheegaysaan waa maxay ayay dheheen waa kii ka hor imaadeen markii waa kii dhihi jiray haddaad tihiin kuwa been sheegi ilaahay ha inaga heysiiyo allah ka heysiiyo sidaad ahayd sidaad ahayd allah ka haysiiyo oo faqrigii iyo jiradii allah kugu celiyo markaa halkaasoo kale iyaduna way ka way ka soo gelaysaa in qofka aan waxbixinin ama aan wanaagga khayrka aan ka qayb qaadanin dee habaar xag allah ayaa ku dhacay shaacirkana waa kuu leeyahay mazuhayr buu ahaa ibn abi salma man waman yakun daa fadlin fayabkhl bifadlihi calى qowmihi yustagna canhu wayudmami qofka xoola iyo dhaqaale iyo fadli iyo dheeraad ilaahay siiyey fayafqal bifadlihi calaa qowmihi wixii dheeraad ahaa qoomkiisii iyo ehelkiisii kala bakhaylay oon qaaraanba laga qaadin oo laguba soo leexanin oon la marti gelin oo silaturaxim lagu soo dhowaanin qofka asaga ah yustaqna canhu wayudmami intii laga deeqtoomo iyo haddana lacaay a qofna u dhiban mahayo naga leexiy unbaa ciddan dariskiisaa la geli asagana waa laga deeqtoomi waana nin caayana wuxuu noqonaya waxaan qiimo waa lahayn buu noqonaya lakiin hadduu yahay nin qiima la wax bixiya muxuu noqonaya hebel baa lagu haynaya mar walba gurigiisa la imanaya ayib ayu kafin lam tufid mima tufad aan bixinin mima wixii tufad mamniyun lilmacluum mamniyun lilmajhuul bay dhahaan naxweleydu ayu kafin lam tufid aan bixinin mima wixii tufad la siiyey allah siiyey faramaaha allahu minhu allah ku gano bishalal shalal iyo geeg allah ku tuuro oo u habaaray nacam marka abyaadda waa abyaad qiimo badan weeyaan abyaad qiimo badan weeyaan oo adduunyada iyo qadarkeeda iyo waxaasoo ka hadlayaa haddii ilahay agtiisa qiimo ka leedahayna ma asaqaa kaafiran sharbata ma ilahay ma siiyeenba nacam <clears throat> qaala raximah اllahu tacaala laa taqul aslii wa faslii abada inamaa aslu lfataa maa qad xasal laa taqul ha dhihin aslii aniga asalkaygi yani aabaa'i wa nasabii aniga ree hebel baan ahayo ree nasab baan ahayo ree kadaa baan aha dhihin wafasliina ha dhihin aniga fasalkayga yani duriyadaydii iyo faracaygii iyo awlaadaydii iyo waxa iga tarmacay iyo waxa iga farcamayna ha ku faanin abadan weliga midna labadaba ku faanin inamaa aslulfataa ninka ama qofka ama dhallinyarada ama ruuxa asalkiisa waxaa weeyaan iyo ra maa qad xasal wuxuu helay waxa asaga uu xasiliyey ee uu helay taasaa asal u ah ee ma aha asal iyo farac midna aniga waxaad ku abtirsanaysa qabiilkaada iyo wax adiga kaa farcamay midnaba wax kugu tari mahayaane haku faantamin ha ku faantamin asalkaada waa waxaad heshay ah, ida ida ftakaruu biaabaain lahum sharafun ida ftakaruu biaabaain lahum sharafun qulnaa nacam fi riwaayati qulnaa sadaqta walakin bisa maa facaluu fi riwaayati walakin bisa maa khalafuu <clears throat> haddaad <clears throat> ku faanta aabayaal sharaf leh aad ku faanto waxaan leenahay waa runta abayaasha sharaf bay lahayn sax wey laakiin waxaa baasle waxay ka tageen farax xun bay ka tageen marka waxba kuma tari karto kuma tariso soomaalidu waxay dhahaan aabahay baa geel lahaa aabahay baa geel lahaa waxaa ka fiican anigaa dameero leh anaa dameero laha ka fiican dameertaada haddaad raran ood ku dhaansan oo haq dhihi laakiin geele aabaha ulahaan jiray maxaad ka haysaa maxayse kuu tartay geeley baan ahaan jiray saasaan ahaan jiray aabbahay baa madax ahaan jiray waxba ha kuu tari mayso nacam waxaa weeyaan qof walba iyo wuxuu kasbaday oo la imaaday ayuu leeyahay <clears throat> xadiidkii nabigana waa ki aha salى اllahu alيh waalih wasalam man baطa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh qofkii camalkiisa uu dib dhigo nasabkiisa iyo qabiilkiisa waxba u tari maysa buu yiri nabiga salى اllahu alيh wasalam waa nin iyo camalkiisa weeyaan nacam laa taqul hadhihin aslii asalkayga iyo wafaslii aniga faracayga hadhihin weliga abadan inamaa aslfataa maa qad xasal waa wuxuu helay wey akhri adduunba ayib caliy bin abi daalib waxaa laga sheegaa inuu dhihi jiray kun ibna man shi'ta waktasib adaban yugniika maxmuuduhu can اnasabi falaysa yugni xasiibu nasbatuhu aw nisbatuhu bilaa lisaanin lahu walaa adabin marka iktasib adaban adab iyo wanaag iyo khayr iyo camal wanaagsan iyo cilmi la imow qad yasuudu lmar-u qofka inuu sayid noqdaa la arkaa oo siyaado iyo muu noqdo ilahay sayid ka dhigo siyaadada midda ugu fican waa siyaadat lcilmi weeyaan aima fi ddiin inuu noqdo <clears throat> imaam diinta xaggeeda oo warathatu lambiyaa ah jidkii nabiga dhexlay calayhi salaatu wasalaam qad yasuudu lmaru qofka inuu sayid noqdaa la arkaa min gayri abin aaba aan Eh, min gayri abin shariif baa la wadaa aabbihiis oon shariif ahayn oo aan sayid ahayn inuu asagu sayid noqdaa laga yaabaa oo qiimo yeesho wa bixusni sabki dhalaalinta wanaagsan qad yunfii waxay anfisaa oy baabi'isaa azaqal qishiga ama addaqal waxaa radiiga ah waxaa sheega radiiga ahee macdanta ku dhedhegan si fiican haddii loo dhalaaliyo macdantii way ka saaraysaa inama alwardu ubaxan aada aragtaan ee quruxda badan min ashawki min shajarati shawk geed qodaxda ayuu ka ahaaday wamaa yadlucu narjisu ubaxa iyo maalkaa udgoone nabaadkee narjiska la dhahaana kama soo bixin ilaa min basal basal buu ka soo baxay marka wuxuu ka hadlayaa musanifka inaynan ahayn maqyaaska saxdaa iyo mucaadalada iyo miisaanka dhabta ah inuunan ahayn adiga nasabkaada iyo asalkaada iyo farcaada buu daba socdaa bale waxaaba dhacdaba qof aabihii uu ahaa qof aan waxba ahayn oo iska un cawaam lmuslimiin iska ama ama wanaag saas lahayn oo asagana sayid noqda yaa dhacda sayid noqda bale saxaabada nabiga fiiri alayh الsalaatu wasalaam abu jahl lacanahu llah fircawn hadi lumma ninkii nabiga ku magacaabay alayh الsalaam wuxuu dhalay cikrima oo mujaahida miqwaar miqdaam radi allahu canhu wa ardah ayuu dhalay miqdaam bin jahl ninkii qur-aanka kusoo degay darni waman khalaqtu waxiida fi suurati nuun ayadana lagaga sheekeeyey bacda dalika zaniim lagu khatimay xumaa waliid ibn muir la dhihi jiray waliid ibn lmugiira isagana wuxuu dhalay khaalid sayfullahi almasluul buu dhalay khaalid bin waliid buu dhalay ninkii afarayta aladii kafara biaayaatina waqaala lauutayana maala wawalad aطlaca alghayb am itakhada cinda araxmaani cahda lagu canaantay yii adduunka markaan akhra tagaa xoolo iyo caruur yeelan doonaayo ku ciyaari jiray saxaabadii seefta uu u sameeyey ee maarata deynta ku sidii khabaab ibnu arati radia allahu canhu kama fi saxiix ninkii saas ahaa caas ibnu waail la dhihi jiray sahmi isagana wuxuu ilaahay farciisa ka dhigay camr ibnu caas min duhaati alcarab saxaabi jaliilah oo ahaa saaxib alfutuux ahaa wiilkiis kasi uu sii dhalan cabdullahi bnu camr bnu caas saxaabiy aljaliil alcaamid ayuu ahaa akharu saxaaba xadiidan fi xagga qoraalka iyo kaga hore kaga horreeyey hataa abu hureyre qoridda marka qofku isaga oo aabihii uunan waxba ahayn ayuu sayid noqon karaa qad yasuudu lmaru qofku inuu sayid ahla dhacda min gayri abin aabalaan yani min gayri abin maaha qof aaba lahayn oo wacalaho ma lagama hadlayo ee min gayri abin shariif baa laga hadlaya aaba sharaf laho duu sayaada ah asagao aan aabihii unan ahayn ayuu sayid isaga noqon karaa wa sabki qad yunfa qad yunfaa addaqal Ah, waxaa weeyaan sabkigu <clears throat> waa dhalaalinta dahabka iyo mxuaha macaadinta iyo fidada iyo markii lagasoo dhulka laga soo guraa waa macaadin ilahay dhulka ku abuuray wey marka dhulka laga soo bixiy iyadoo dhoobadeedi wato oo daxalkeedi wato oo qashinkeeda wata banaanka la keeni <clears throat> markaasaa deena sawaaqiinta iyo kuwa ka shaqeeya dahabka dhalaaliya ee tumaalada ah loo geeno markaas intay dhalaaliyaan si fiican u dhalaaliyaan yaa dahabkii oo dhalaali baa soo baxayo wax qashina o dhan u ka baxaya marka si wanaagsan haddii loo dhalaaliyo si fiican loo markii la dhalaaliya kadib yaa qawaalib waxa la yirahda la gelinaya waxyaana wax lagu sameeyo shay walbaba haddaad dhagadhaga rabto sidii loo sameeyo haddii aad rabto kursi gaamida gacanta kiisaacad meesha lagu talagala la gelin markaas magacan soo bixinaysaa marka marka si fiican haddii loo dhalaaliyo baalkii markii hore bidhaantiisa laga cararayo wax weynba loo arkeen haddii si fiican loo dhalaaliyo wuxuu zuulinayaa qashinkii oo dhan oo wuxuu noqon wax qiimo badan buu noqonaya marka wax asaga ahay dhoobadaha wuxuu dhalay dahabkan qiimaha badan buu dhalay aabihii aan la aqoonin ama aan waxweyn cilmi badan aan lahaynna ilmahan qiimaha badan buu dhalay saa weeyaan wuxuu haddana kusiinaya mithaal kale markuu ku yidhi bixusni sabki dhalaalinta wanaagsan qad yunfaa waxaa lagu anfiyaa oo lagu zuuliyaa azzaqal qishiga ama addaqal addaqal daqalkuna wuxuu noqonayaa waxa ceebta ee eh ku dhegan ee fasahaadinayo dhan ayuu baabinayaa inama alwardu mithaal kale haddana ku siiyey inama alwardu wuruudan iyo ubaxan qiimaha badan ee ishu ay jeceshahay dadku ataa waaba la gadaaye ubaxa waaba la gadaaba hadda meel la yirahdo neefasha ubaxa lagu gada halkaasa loo doonta laga soo qaataa ubax fara badan oo qiimo badan soo saa sheekh soo saa neefasha neefasha mehen halkaa wey ubaxa marka waaba la gadaa waaba la dhoofiyaaba marka wurdigaa arkayso geed qaarkood waa dhici karta inana lakin qaarkood waxaa geedka geedka dhalinayo waa geed qodaxleh geed qodax laho haddaad kugu dhegeysa wey laakiin ubax fiican buu soo bixinaya qaadan ubaxana yaa ku dhalay shajaratu shock geed qodax marka waxaa ma aha qofku isaga oo asalkiisii iyo dadkii ku abtirsanayay iyo ay ka ficnaan karaa wuu ka qiimo badnaan karaa narjiska ubax isaguna udgoon kama soo dhasho ilaa min basal buu ka dhashaa nooc basasha kamida ah. nooc basasha kamida ah oo waxaa jira booq bay bixin booq booq bay bixinaysaa ubax bay bixin ubax dhalaalayo qurux badan oo marka saa loo dhaana udgoon haye basashina waa mid waad artay masaajidkiina lasoo gelin la yidhi manakala albasala walkuraatha falaa yaqrabana masaajidana wathuum toonta iyo kuraadka iyo basashiiy qofkii cuna masaajidka yuuna soo gelin a ah, falyaxtazilna gurigiisa ha joogo ilaa uu iska soo saarayo waxaan afka raaxeeda uraysa marka basashi waa uraysaa ubaxeedana waa udgaayaa soo maartid waa raayaxka dayiba wey <clears throat> markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi maca anii anigu haddana maa intaas tahay waysaa tahay maca ani anigu haddana axmad ullah ilahay baan ku xamdini calaa nasabi nasabkeyga ilahay baan ugu xamdini id biabibakrin abubakar buu xaggiisa itasal ku xiriiray marka wuxuu ka ka hadlayaa haddaan idhi war qof aan nasab fiican ahayn ama aan sharaf iyo qof dad sharaf le aan ka dhalanin baa qiimo yeelan karo sayid noqon kare ma aha basashiiba wakaa ubaxaasay dhashayoo wirdigiiba geedkaas qudaxdalebuu keenayoo dahabkiiyo fidadiiba wakaasoo markii la dhaalay quruxdeeda keeniyo asalkaadii oo wanaagsaneen baad faracu ficnaan karaaye markaan intaa leeyahay u teeteenayo u qiilda'ayo oon dadkaasi aan leeyahay waxba nasab fiirinina dadaala aan leeyahay ma aha macnaheedu inaan aniga nasabkeygii oo aan fiicnayn inaan maarata ku dhex qarinaayo nasabkeyga wanagsan inaan ku dhex qarinaayo oo nin nasab hooseeyo aan ahay macnuhu ma aha buu ku leeyahay ee waxaan ahay abubakr sidiiq yaan ku abtirsadaa buu ku yihahy abuubakr sidiiq duriyadiisii baan ahay abtirkiisii marka anigu abubakar baan ku abtirsadaa ee aan u malaynina inaan hadalkan aan leeyahay sarbeeb ay tahay oo anig aan isku usxabaalayo o isku qarinayo ma macna ogaada buu leey laakiin xaqiiqatu lamri waxaa weeye abubakar ku abtirso ama xataa nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam ku abtirso asharaaf ahaw ama keyrkood ku abtirsee man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qaacidadaasa ku taalla ah, faida nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun maalinta qiyaamaha nasab iyo fulaan iyo fulaan baan hayo hebel baan hayo walaa sadiiqa xamiim saaxiibnimadan jirinba ayib marka waxaa weyaan ku dadaal nin walba camalkiisa weyaan maca ay la jirta sidaas ay tahay arrintu haddana anii anigu axmadullah ilahay baan ku xamdin calaa nasabiy nasabkayga sharafta badan oo haddaad nasabkaada uu qiimo badan yahay abubakr baad tirsanayso adigana aad cibaadiya wanaag ku darsato de waxaa weeya khayrun calaa khayr weeyaan waa fiican tahay id biabii bakr abubakr buu nasabkaygu itasala ku oo waxaana nin bakri ah ayaan ahay buli abubakr sidiiq ku abtirsaday ayib laakiin ma aha in lagu faano oo la yiraha ree hebel baan hay in hebel baan hay aad tirahdo layantahiyana aqwaamun yaftakhiruuna biaabaahim bu nabig alay slam dad aabbayaashood iyo nasabkooda ku faani arrintaa way ka tegayaan oo weydiinayaan oo layakununa waxay ahaanayaan layakununa waxay ahaanayaan ahwana cala allahi min aljiclaan ilahay agtiisa waxay ka xumaanayaan oo ka qiimo daran yihiin xarwalwaalka jiclaanku waa baalka xaarowaalka la yidhaahdo ee boombida eh ay dadka qaar dhahaan ee qashinka iyo saxaarada iyo waxaa cunta ee sanka ku haysa intay waxay cunta cunto haddana inta kalena malaakuusare keyd meel la aadi oo dhiganaysa taasaa waxaa la dhahaa jeclaan baa la yirahda xarowaal baa la yihahdaa marka qofka nasabkiisi iyo qabiilkiisa uun ku faantamaa kaas agtiisa xargawaal waa ka xun yahay waa ka war yahay qiimatu linsaani insaanka qiimihiisu maa yuxsinuhu wuxuu wanaajinayo wey akthar alinsaanu insaanku ha badsado minhu qiimahaasi aw mase aqal ha yarayste qof walba qiimo wuxuu ku leeyahay waxa uu wanaajinayo a waxa uu wanaajinayo akthar alinsaan ha badsado minhu maa yuxsin wuxuu wanaajisanayo aw aqal ama hakusi ama ha ku takhasuso aqoontii ama wax yar ha ka qaatee qof walbaba waxa uu wanaajinayo uu yaqaano yuu qiimo kuleeyahay buu yidhi waa beyt cajiiba beytka isaga waana xikmo baliiqa ah alimaam alkhatiib albaqdaadi fi taariikhihi cali bin abi aalib radi allahu canhu wuxuu kasoo guuriyey inuu asaga hadalkaa ku hadlay oo naskeedana u ahaa cali bin abi khataab u dhihi jiray qiimatu kuli mriin maa yuxsin qiimatu kulli mriin qiimatu kuli mri'in maa yuxsin qof walba qiimo wuxuu ku kuleeyahay waxa uu wanaajinayo yaqaano ayuu qiimo kuleeyahay fa qiimatuka maa tuxsin ah. marka wax la wanaajiya maxaa ugu fiican oo qiimo lagu yeesho waxaa ugu wanaagsan cilmiga sharciga cilmu lkitaabi wasunna ayaa ugu wanaagsan oo ilahay uu kor kugu qaadayaa in allaha la yarfacu bi hada aqwaam wayadacu bihi aakhariin kitaabka ilahay dad buu kor ugu qaada dadna hoos ba ugu dhigaa yarfacu lahu ladiina aamanuu waladiina uutu minkum darajaat yarfacu lahu ladiina aamanuu minkum waladiina uutu darajaat darajooyin buu ilahay kala sarraysinaya subxaanahu wa tacaala marka wax la wanaajiyo waxaa ugu wanaagsan cilmiga sharciga iyo diinta iyo barashadeeda taas ayaa manilatu manzilo weyn lagu gaarhaa aywa marka qiimatu kul insaani maa yuxsinuhu wuxuu wanaajinaya weeyaan kuwaan qiimo kale lahayn oo wanaag kale lahayn oo laakiin wax farsamo a yaqaanaad raadin oo hebel kaalmasha dadki o dhan kaan wax nala qabo ayaa la dhahaya marka intaasuu yaqaanu qiimo kuleeya wailaa wa waxba ahayn bu ahaan lahaa waxan waxba ahayn buu ahaan lahaa caliy ah, bin abi aalib wuxuu leeya nin shaacira ah ka shacriyay wuxuu yihi qaala caliyu bin abi aalibin wahuwa alabiibu lfatinu lmutqinu kulu mri'in qiimatuhu cindana wa cinda ahli lcilmi maa yuxsanu ti unbuu ka hadlaya qof walbaba wax uu yaqaano ayuu qiimo kuleeyahay marka axsanu maa yacrifu bihi اlinsaan an yakuna caalima bkitaab اllahi bisunati rasuuli اllahi bisharci اllahi cumuuma inuu yaqaano maxaa yeelay kaasaa ammaanan waman axsanu qawla miman dacaa ilى اllah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin muslimiintan kamid ahay dhaha ayb uktum qari alamrayni laba amar qabri laba shay qari qarso qari uktum ilamrayni labadii amar qari faqran faqiirnimo iyo wakinan aninimo labadaba qarso waksib ilfalsa fuluusta kasbo oo raadi waxaasib la xisaabta man badal qofka camalka iyo shaqada badaalo iyo shaqaqabasho la-aan qofka ku caanbaxayna la xisaabtan wadaric dirac waxaad u xidhataa oo dirac ka dhigataa jiddan dalaal iyo wakadanma shaqada wajtanib ka fogow suxbata alxumqa dadka doqomada la saaxiibkooda wa arbaabi alkhalal kuwa ahlulfasaadka ah kuwaana hala saaxiibin buu kuleeyahay labadan beyd hadda wuxuu ka hadlayaa laba shay inaad qarsato faqriga haddii qofku waxoogu duruuf iyo gacan iyo waxay haysato duruuf dari iska qarso shamaatat lacdaa baa ka dhalan haddaad sheegto ood qofka u dad baaba kugu farxi oo kugu wiirsan adawaada maxaa la dhihi jiray soomaalidu adawaada subag subag dhuux sagaara loogu subkadaa bay dhihi jireen malaha laha dhuux weyn oo lagu subkadee wa macnaa adow ha isku muujinin dadaan kaa naxaynin oo laga yaabo inay kugu qoslaan oo laga yaabo inay ceebtaada banaanka dhigaan oo laga yaabo inay maaratay kugu farxaan ha u sheeganin waxba ha u sheeganin qanaacana yeelo ilahay wuxuu kusiiyana ku raadli haw dayib taa waa midda faqriga haninimadana qarso hadi xogow dhaqaala haddaa hesho bala boodboodin cadow baad yeelanaysaa waa lagu xasdaya cadow baad yeelanoo waa lagu xasdi dhaqaalahaada qudhihiisa kala qari ha ah, banaankaa soo dhigin sida geeleyda oo kale noqo geeleyda in geele hadii la yirahdo geeladan meqa wey mushey ya geela meeqa marka la dhaho sarbeeb wabawaba yar sarbeeb o si toos oma sheegaayo sheegidda keliya buu ka cabsanay inay marat wax ka soo in la dhex marana maba jeclaba geelood la dhex maro marka calaa kulli xaal haninimada iyo dhaqaalaha iyo waxaana ayaduna qarso dhinaca kale haddee sheegsheegidda iyo inaad tirahdo geelayga waa intaas iyo xolayga waa intaa tirahdana xogow kibir iyo waxaa ku sugan faan faan baa ku sugan tafaakurka iyo faankana ma wanaagsana ma wanaagsano oo waxay noqonaysaa kibir bay noqonaysaa inaad ku faanto ood geelig waa intaas xolig waa intaad tirahdo iyaduna wax fiican maaha waa takabur iyo kibir bay noqon haddiise aad oola jeedo min baabi inaad ka sheekaysa nicmada ilaahi oo ilahi subxaana wa tacala wa ama binicmati rabbika faxadid buu yiri nicmada ilahay ku siiya ka sheekay alxamdu lilah ilah waa nuu nicmay alxamdu lilah kathiir lxamdi wa shukri inaad noqoto way fiicantaha iyaduna eh, nabiyullahi nuux waa lagu ammaanay inahu kaana cabdan shakuura addoon shukrin badan buu ahaa oo ilaahay mahadnaq badan marka nicmada ilahay in lagu shukriyo waa fiican tahay qofka ilahay nicmadii siiye uu siiyena uu ku arko nin la yihahdo malik binu nadl aljushami yaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam isaga xoogo hay-addiisa ayna fiicneen dharkiisii iyo labiskiisii iyo xoogo aan habaysnayn ayuu nabigu u yimid markaasuu wuxuu yiri xoolo ma leedahay markaasuu yiri ha markaasuu tiriyey geel baan leeyahay ari baan leeyahay wixii buu saa u tiriyay deena waana nin aradan markaasuu wuxuu nabigu idaa ataaka allahu maalan falyura calayk haddii ilaahay xoolo ku siiha lagugu arko hakaa muuqato nicmadiisii iyo raadkiisa hakaa muuqato inaad fuqarada u ekaato maaha adoo xoolo leh saas weeyaan ayib taana waa baab kale marka shay walba baabkiisiiyo meeshiisaa la dejin hadalka iyo sharcigu sidiisuba iskama hor imaanayo markii laleeyahay qaninimadaada iyo faqrigaada qarsana waxaa loola jeedaa fi baab inaadan ku faanfaanin oo dadka aadan maarata ugu shimatuuranin oodan kula collaytamin oo aadan dadka masaakiinta qalbigooda ku jabinin oo yaa laga wadaa marka leeyahay hala sheego nicmada ilahi laga sheekeeyana waxaa weeye ilahay xamdigiisi iyo shukrigiisii iyo inaadan aadan maaratay noqonin qof baahi muujinaya aadan noqonin taasaa laga hadlaya uktub ilamrayna laba amar qari oo faqran faqiirnimaiyo wakanan qarso waksi bilfals falsiga waxaa la weeyaan lacagtu dahab iyo fidla ugu qaalisanaan jiray lacagta la isticmaali jiray xilligii nabiga alayh salaam ee labadii dowladeeda waaweyneed ee faris iyo ruum ay isticmaali jireen reer ruumna dahab bay ahayen reer farisna waxay ahaayeen fid bay ahaayeen labadaa lacagoodba baa waxaan jirtay alahmaan alkarima lacagta qiimaha badan marka qofkaan labada midna haysanin wuxuu haystaa waa falsi buu haystaa falsi waa wax nuxaas laga sameeyey iyo bir iyo lacag laga sameeyey oo qiimo badneen wey marka walidalika waxaa la dhaha fulanun qad aflas fulanun qad aflas hebel wuxuu noqday muflis ay saara daa falsin nin fuluus u saaxiibu noqday oon dahabiy fidlo midna lahayn marka saasa la wadaa marka wuxuu ku leeyahay xataa fuluusta iyo lacagaha qiimaha lahayn ha yaraysanin shirin shirin ku dar shirin kale ku dar shirin kale kun buu noqon hadhow dahab baad ku gadi fidlaad ku gadi xoolay noqon ha yaraysanin dhaqaalaha iyo xoolaha iyo abuurkooda iyo kabidooda dhaqanka soomaalida oo kale aniga haddaanan kursi ku fadhiisanaynin ama aanan qiyaado iyo hogaan aanan noqonaynin waxyaalahan oo kale ka shaqayn maayo ayuu kuleeyahy shaqada noocan oo kalea qaban maayo wal artayda magaalada intaa leeg soomaalida meelo badan ay joogtana way leedahay waxaa ka shaqeeya waad arti dadka ka shaqaysanaya guryaha dhisi gorafooyinka dhisi maalin walbaba kaash jeebka ku shubanaya lacag kaasha ah oo dhaqaalaah oon dib kugu soo noqonin muqaaxidaada ma gelaayo dukaankaadana waxa kama gadanayo a ah, muqaaxid ayay leeyihiin oo cambuurada laga cuno oo spinajka laga cuni doonana ayuu aadaya shirminaada u kaa qaatay wuxuu kugu keenaya waxaa weeyaan uun qashin iyo wasaq weeyaan marka waxaa weeyaan eh, hadihi mas'ala falsiga waxaa weeye haqirin ha yaraysanin shayga maarata dhaqaalaha iyo xoolaha ha fududaysanin buu leeyahy ha fududaysanin ayib waqsim ilfalsa waxaasiman badal dadka badal waxaa la yidhaahdaa ninka maxuu ahaa leslow camal shaqaba aan qabanaynin shaqada ka saaxda ee shaqooyinka diida ee yaa badaal la yidhahdaa a ah, badaal marka qofka noocaasa la xisaabtan yuuna kuu fadhinin meel yuuna kuu jiifin meel a ah, shaqadiisa maarata kula xisaabtan saas weeyaan waxaasiman badal la xisaabtan wadarci jiddan wa jiddiga iyo iyo juhdiga iyo ijtihaadku yaa wuxuu ka dhigayaa inaad isticmaasho dadaalka oo sida diric oo kale xidhato yani taxasan bihi xisni iyo difaac ka dhigo kartida iyo dadaalka iyo taxamul mashaaq mashaqadaad xumbaarto oo dusha u ridato ka dhiga dirac ka dhigo dirac bireedka hubka la iskaga rido wadaric dirac ka dhigo jiddan dadaal iyo wakadan mashaqada iyo xooga iyo dhibka wajtanib suxbat alxamqa dadka caqliga aan lahayn hala saaxiibin a shaqalaan buu ku dhigi ikhyaartuu kaa fogeyni waa ku ceebeeni madaxun buu ku fadhiisini ra'yi fiican ka heli mayso waa lugooyo socoto dadka doqonka hala saaxiibin a likulli daa'in baa layidhi dawaa yustadabu bihi ila alxamaaqata acyaba man yudaawiha acyaba man yudaawiha cudur kastaba wuxuu leeyahay daawuu leeyahay cudur kasta daawuu leeyahay oo isbitaal iyo daawo iyo dhakhtar baa lala aadi ila alxamaaqa doqonnimo mooyeen doqon ma daawuu leeyahay doqon daawo ma laha marka doqonnimadiisuna qad yasri ilayk waxaa dhici karta inuu adiga kukusoo kusoo gaaro qof doqon hadda ag fadhido oo aqligiisi gaabnaana mar walba aad la celceliso aqli gaab baad noqon baynamaa xukamada iyo dadka nubalada ee caqliga leh ee xikmada leh haddaad ma cooda ahaato mar walba xikmad ka faa'idaysan fasirta xakiiman waxaad noqonaysaa qof xakiim oo xikmad badan yaa adna noqonaysaa kutubtaa la akrinaayo iyo cilmigaa la baranaayo limaada ahlulcilmiga dadka kale oga xikm badan yihin oga caqli badan yihin oo oga murti badan yihin eh, xukamadii bay ka faa'idaysteen dadka caqliga badnaa bay la fadhiisteen oo kutubtoodii akhristeen oo diintoodii ay bartee oo cilmigooda ay barteen markaasay deena xikmad iyo caqli ka dhexleen yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira wdarci jiddan wkaddan wاjtanib suxbat alxamqa wa arbaabi alkhalal ahlulfasaadka almaru calaa diini khaliilihi dadka nin qofku la saaxiibo buu diintiisa yeelani mathalu jaliisu saalix jaliisu suwaad garanaysaa nabiga xadiiskiisa qiimaha badnaa taswiir qiimo badan buu ka bixiyey dadka fiicanoo lala fadhiisto qof diib iyo baraafuun iyo cadin oo xaamilu miski ah qof la saaxiibay bu lamid yahay fa ima an tabtaaca minhu wa ima an yuxdiyaka wa ima an tajida minhu riixan dayiba a inaad ka gadato inaad udoog ka hesho inuu iskakaa siiyo kii kale maxaa lyidhi naafiqu lkiir imaa an yaxriqa hiyaabaka wa ima an tajida minhu raa'ixatan kariha maru kaa gubaya qofka buufinka iyo wax buufinaya dabka kor taagna maru kaa gubaya ama sawir xun iyo ur ayaa kaasoo gaaraya marka dad xun oo arbaab اfasaada hala saaxiibin buu kuleeyahay musanifka raximah اllahu tacaala wallahu aclam bilahi towfiq salى اllah waslama lى nabiyina mxamed wlى alihi wsaxbihi ajmaciin